bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale soo xanaagsa saaka waa xad waa bisha januari sanadku waa labakun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena ah, falaqaynta aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirar xalay ka dhacay magaalada baydhabo siyaasiyiinta mucaaradku weli way ka dadegi laadahay muddo kordhinta madaxweyne lafta gareen sidoo kale waxaad maqli doontaan jubbaland waxay sheegtay in dhowaan dagaal ay ku qaadi doonaan magaalooyinka waaweyn oo al-shabaab ay ka joogaan gobolada jubbada hoose sidoo kale jubbada dhexe qodobadaas ayaan isdulgeyn doonaa iyo waxyaabihii kaloo dheeraad inagu soo kordha tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa uliyo mayra matana

kama rabtaa ma ka maaranta nabad baa macaane ma ka maaranta ummad yahay midnimo ma ka maaranta maamul dowladnimo ma ka maaranta nabad baa macaane ma ka maaranta doortada kala maarmi maysaane soomaaliyey idigta isqabsada maarmi maysaane soomaaliyey idigta isqabsada asalka midabkiyo madhabtay ka sinantahay mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maaran mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa maatiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maarantaawaa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena falanqaynta ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa shir looga hadlayay doorashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah koonfur galbeed shirkan oo ay qabteen siyaasiyiinta isbedel doonka mucaaradka ah ayaa waxaa looga soo horjeeday in wax muddokorin ah loo sameeyo hogaanka koonfur galbeed islamarkaana la qabto doorasho xor iyo xalaala shirkan oo qorshe u ahaa inuu dhaco shalay ayaa dibudhac uu ku yimi kadib markii ay diideen sida la sheegay ciidamada etoobiya kuwaasi oo sugayay amniga hoteelka shirka lagu qabanayay waxayna ku andacoodeen in aan lagu wargelin in shirka uu qabsoomayo inkastoo markii dambe dib loo fasaxay shirka mucaaradkuna ay shirkaasi yeesheen wararka aan helayno waxay sheegayaan in shirka siyaasiyiinta ka qeybgalay ay ku midaysan yihiin aragtida ah in si deg deg ah loo qabto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed gorgortanna aan laga gelin arrintaas dhinaca kale waxaan helaynaa xogo kale amba warar kale oo ku saabsan in xalay kulan ay isku yimaadeen guddoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha koonfur galbeed laftagareen oo laga hadlay xaaladda taagan iyo diidmada mucaaradka ee muddo kordhinta balse weli wax war ah oo dheeraada oo la isku fahamay oo ka soo baxay ma jiraan wejiga labaad ee shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed ayaa dhaqaaqila sabab la xidhiira shirka wejigiisa labaad oo lagu madalsanaa in laga hadlo arrinta muddo kordhinta oo ilaa hadda la isku mari layahay bal markaan haddii aan egno cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo tegay deegaanka janaacabdi la yidhaahdo oo dhowaan laga saaray ururka al-shabaab ayaa halkaas wuxuu ka sheegay in dagaalka ay bilaabeen uu gaari doono magaalooyinka waaweyn oo al-shabaab ay ka joogaan gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe sidoo kale dadka shacabka ah ee ka barakacay deegaanka janaac cabdale ayuu ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan deegaanka maadaama ay gacanta ku hayaan ciidanka xoogga iyo kuwa maamulka jubbaland maamulka dowladda jubbaland ciidamada dowladda jubbaland iyo ciidamada s n a iyo noocyada kala duwan ciidamadan ay hadda ku howlgalsan yihiin howlgal ugu jiraan xoraynta deegaanada jubbaland ee ku jira gacanta khawaariijta argagixisada arraxalaawayaasha ah waan ugu hambalyaynayaa ciidamada geesiyaasha ah tallaabooyinka sharafta leh oo ay ka qaadayaan horumarka leh ay ka qaadayaan cadowga shacabka soomaaliyeed iyo cadowga deegaanada jubbaland ee hadda laga xoraynayo waxaan leeyahay ciidamada naftoodwarayaasha ah waa idin garab taagannahay garabkiinnaan taagannahay hortiinnaan taagannahay gadaashiinnaan taagannahay dhinacyadiinnaan taagannahay waxaan rabaa inaan idiin hambaliyo idin idhaahdo hambalyo waxaad iigu doontaa salaan aad idinkaga sido madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo iga gaarsiiy saraakiisha ciidanka iyo ciidanka ciidankaoo dhan iyo shacabka reer janaax cabdalle salaantaas iga guddooma waana idiin hambalyaynaynaa dawooyin iyo gargaarna waa idiin keen kuwo kalena waa idiin soo socdaan deegaankiinna soo camira qoraxda haddee dhacdo ilaa waa ka baryi ma soo noolaanaysaa warshaab waa u dhammaatay waa dhaceen soomaalina ka maqlaysiine dadka duurka soo bixiya iyo idin kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo ka hadlayay deegaanka janaac cabdile oo dhowaan laga saaray al-shabaab markana dhegeystayaal kusoo dhawaad xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay adduunyada waxaan dhalin dhaayuhuma ay qaban dhegna laguma soo warin kolay dhagax dixee tahay mar barbay dhacdaayo wixii aan la soo dhalin rabbina toos u soo dhigo iyagaa wax sii dhala waa taariikhu dhiganoo dhanna kama maraanoo haddii ayan sii dhalin ogow dhaxal ma reebaan wax kastoo dhallaanina wuxuunbay dhalaanoo dhib ka soo maraanoo dheefna looga yeelaa dhalmadaan ka hadalnana dhadigow sidiisii foo lala dhaqaaqiyo axal laysku dhaamiyo dhiig laysku hoorshiyo dhinacyayntii maahee ujeeddada dhabtaa iyo yaan dhaxal ku kaallumin halabuurkii abwaankii dhaartiyo abwaankii dhaqaaqee markii xaal ku dhiiraday dhafoorrada xafuujee dhabannada qabsadaye dhulka faalinayee intuu meel dhakoolsaday dhudhumada ruxaayee dhabiishamay wuxuu dhalay raadiyow dharaartiyo fiidkiyo sakdii dhexe intaba dhalowda haayo dadwaynuhu dhammaantii dhulka aannu ku nool noolnahay dhinacuu ka joogaba ay wada dhegaystaan raallina ka wada dhigay sheekada dhextaalkaa dhankaan uladan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaadoo adna maqalka ii dhiib ina guura kuu dhalay dharaar waa la soo maray xaajadii dhanaanayd ayuu raadiyow dhalay magacaad ugu dhawaaqdana kulmiyaa dahdaanoo qorraxdii dhalaashiyo habeenkii dhacayaba sheekaan dhammaanoo aan laga dhargaynoo dhegaha kuugu miisaa dhacdana kuugu wariya wax kastaoo la soo dhalay wuxuun wuxuunbay dhalaanoo la isdhaldhalaye raadiyihii waxbuu dhalay sheekada dhextaalkaa dhankan una dal leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhaw qaado adna maqalka ii dhiib dhallaankii shalaytiyo raadiyihii markuu dhalay wuxuu dhalay wardhiiliyo dhexdhexaadka hadalkiyo farxad lagu dhammeeyiyo dhakafaar ayuu dhalay waxaadna ugu dhawaaqdaan dhibcabadanta kala maal dhanka ay ka socotiyo dhanka ay u socotana oh. dhaqsa kuma fahmayside waa dhinacyo badan tahay adoo bari ka dhowro dhaayaha ku haayu galbeedkaaga soo dhici markaad dhiilla qaado u dhandiidsa leedahay ayuu sida wax soo dhacay dhakada korkeediyo dhalada kaaga soo dhici markaad yara dhakuusho dhiillada dareento dhinac uga huleesho ka dheera u isleedahay dhulkay kaaga soo bixi markaad daygagyaabto dhirtu kula wareegto ka dhaqaaq isleedahay sida dhibicda roobkay kugu dhoobataa baydhaayo dhabannada ku daartaa dhabba looga bayriyo dhinac looga leexdiyo xarun looga dhuuntaba kaasoo dhammaatee waa saa ugu dhex noolaaw sheekada dhextaalka dhankan ula dan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado adna maqalka ii dhiib dhallaankii yaraa iyo ina guura kuu dhalay raadiyow dhaqaaqoo muusikadu dhacayso wararkuna dhex yaallaan kalamaanna dheer tahay haddii uu kulmiya dhalay wax kastoo inkastoo lasoo dhalay ah. dhallaan kuma sugnaado ah. waa inay dhalaanoo ah. dhaxalkoo la reebaa isudhiganta weeye kulmiyii lasii dhalay dhabbihii ma seegine kalamaan hadduu dhalay dhallaankii dhashiisii isna waa dhiggiiso waa inuu dhal reebee ilan waa lasoo dhale waana bila dhammaysto shinkii waa dhammaado fooshii soo dhowaatee bal kalamaan maxay dhali war waansangaabow adaaba kalamaan ka dhib badane na dhaafnihow shiddada tidhaahda geedkaanna maanta kabacdiga annaan kugu arka su'aalahaaga jawaab uma hayne war kalamaan walba dhalaysun ogayne hatasiin sheego oo dhagansada kalamaan makokori hiiraan kalamaan eelbaraf shabeellaha dhaha lamadeooda maro hayta war waxaad ka tagtay kalamaanta say wallaahi ee maraykanka ka dhisan war isku maantii dawladdu qaadatay hadda ka hor xataa kalamaan baa dhasha <laughs> libidooda ka dhalatay maabadaayne sagiirti war niman tanaag daree faraysa oo maraykanka jooga oo ah aan say wallaahi ahayn af soomaali ku hadla ah. oo nin cabdifatax laydhaa ka mid yaha kalamaan samayn raba hadda war abwaan cabdiraxmaan axmed aw nuur su'aashiisa maydaan fahmine ah. haddaan fakaro waxay ila tahay ah. xurriyad iyo dadkoo fakaro dhinac isku raacay dhalaysaa sababtoo ah waa waane iyo wacyigelin iswata war abwaansan gaabcir weynaa ma aayaddii caddayd iyo ushii muuse haysto abeesadii fircown iyo sixirkii idlaysaa war kalamaan waxay dhashay maydaan fahmine nin weriyaabaa madaxweynaha wuxuu weyddiiyey mudana madaxweyne midhaha nuuceed ugu jecelshahay wuxuuna ku jawaabay tufaaxa weriyihinta warkii la cararay baa wuxuu yidhi war degdega ah. madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa idaacaddiia laga sii falanqeeyey waxayna dhaheen madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa oo ma jecla cambaha muuska liinta iyo bambaayiga fadhi kudirirkii baa warkii lala aaday odayaashiina waxay dhaheen midhihii buu kala doorbiday oo hal nooc ka jeclaaday cadaaladna waddankan laga sugi maayo siyaasi mucaarad ah baa shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi tufaaxa midabkiisu waa casaan marka waxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu jecel yahay inuu dhiig daato oo ma jecla nabadda iyo midhaha midabka caddaanka ah leh aqoonyahan siyaasadda ka faalloodaa wuxuu yidhi waxaa dhici karta inaanu ula jeedin tufaaxa la cuno ee uu ka wado shirkadda abal ee maraykanka laga leeyahay hadday sidaasi tahayna wuxuu isticmaala alaabahooda oo wakhti ku lumiya bulshada rayidka ahaa shireen kadibna waxay dhaheen arrintan waxay dhaawacaysaa horumarkii aan hiigsanaynay ee ahaa inaan magaalooyinkeenna cagaar ka dhigno odayaal dhaqan baa degdeg u kulmay waxayna warku soo saareen dhaqan ahaan annaga cambaha iyo mooska ayaan cuni jirnay waa wax nagu cusub arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay barihii bulshada laisla aaday waxaana lagu qoray xaggeed isleedahay in lacagta tufaaxa uu ku iibsado uu madaxweynuhu ka keenay maadaama uu qaali yahay wadaad baa isaguna fadwooday wuxuuna yidhi wa aakhiru zamaan bun iyo salool ayaa barkadu ku jirtaa oo dadkii hore isticmaali jireen madaxweynuhuna waddadii baadiduu cagti saaray dhaqaaliyahan baa ka hadlay wuxuu yidhi ujeeddada madaxweynuhu abal u ammaanay waa in beeraheenna saytuunka aan la iibsan oo suuqla'aan nagu dhacdo ilaa hadda waa la isku wareersan yahay war kalamaan dhasheedii adigoon ku dheeraan iska toosoo iska dhiciya cadowgiyo dhiiranaanu kama dhalan dhambaalkeeda kalamaan abwaansangaabo kooxdaynii kaalamaanaheed wixii ka dhaashay waa kuwaas kooxdaynii kaalamaanaheed wixii ka dhaashay waa kuwaas war kalamaanay war ma haysaane wixii ammaantoo dhan daldalayna hees mi ahayd war waxaa looma baahnay anaa warkii ugu dambeeyey idiin hayee lascaano waxaa ka furmay shirkii ahaya kasashiga s c waxaana gogosha dhigayoo shir garaad jaamac garaad cali waxaana ka soo qayb galay dhammaan salaadiinta beelaha halkaa dega hoolka shirku ka dhacaya iyo dhammaan magaaladoo dhanna calanka soomaaliya lagu sharaxay wargaboosow calankii somalilan xaggee la geeyey war nin ajnabiyo hadda ka hor soomaali qurbaha joogta la hadlaayay wuxuu yidhi markii la ii fasiray heesta astaanta u ah soomaaliya waxaan ogaaday dad dhibaato u diyaarsan mar walba inay yihiin sababto ah waxay leedahay soomaaliyay tooso toosoo isku tiirsado hadba kiina taag daran ahaan taageera weligiin wuxuuna sii raaciyey meeshaas waxaa ka garan kartaa in soomaalida bilow ilaa dhammaad ay inay midoobaan u baahan yihiin oo kala qoqoban yihiin sidoo kale ay dhibaataysan yihiinoo inay iscaawiyaan u baahan yihiin waraniga waxaa igu darreed heestaa markaan dib u dhadhamiyey hadba kiinna taag daran taageera weligiin sababtoo ah waxaa halkaa ka muuqanaysa dad weligood taageero u baahan aryaadaha madaxweynihii hore ee robert mugambi wuxuu yidhi waddammada heeska heeskooda astaantaahu ay aad u dheer tahay dhibaatadooda aad u badanoo heeska waa ku sharaxayaan dhirirka badan wargaraad jaamac garaad cali oo ka hadlaya shirka laascaanood ka furmay wuxuu yidhi hadda ka hor baan lunnay hadda ka bacdina inaan lunno maaha waana inaan ka shaqaynaa midnimada soomaaliya markaa waxaan la yaabanahay ictiraafkii ay somalilan raadinaysay ma baraankii buu ahaa war somalilan iyadoo wada socota haddaan imaan weydey ma iyadoo kala socota imaan doontaa wargooyin war ma baa tihiine gooniisutaagga somalilan waa muqadis baa laydin yidhi war laftirkaadu warmayay sida wallaweyntu waxay dhahaan midnimada soomaaliya waa muqadas war laftirkiinu war ma haysaane waxaasoo dhan puntlandna soo afjartay sababtoo ah waxay dhaheen sidii dawlad madax bannaan baan u dhaqmi doonnaa wixii hadda ka dambeeya war somalilan war kama haysaane madaxweyne daahir riyaale markuu madaxweyne siilaanyo xilka ku wareejinayey wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo mida xuduudaheeduna sugan yihiin madaxweyne siilaanyana markuu madaxweyne muuse xilka ku wareejinayey wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo dhammaystiran haddaba madaxweyne muuse madaxweynaha ka dambeeye muxuu ku wareejin doonaa horta marka hore inuu madaxweyne ka dambeeye maku talagalay war qof kastaa wuxuu hayo ayuu wareejiyaa aryaanka boose madaxweynayaasha uu soo tiriya mid somalilan oo dawlad ictiraaf haysata wareejiya miyaa ku jira hayse tareenoo haddaan muuse lagu eedaa war aqoonsaa kuu dambeeye kala dhimana lagu yidhi oo dhutinaya war wax kastoo wax ka dhiman tihiin waa dhutiyaan aqoonsina waa dhimanaa weligiis aryaanaha waxay soo socotaba haddaan ma waxay joogtaa maantaana muusa biixiyey mahay ka muuqatumare maantaana muusa bixiyey mahay ka muuqatumare war cabdilow muuse biixi shirib ma yaqaan qof wuxuun aqoonna lagula hadlana waa xan aryaa bishaarow wax ma ogide muuse meel kale kama imaan war kalemaanay war ma haysiine fadhigii baarlamaanka waxaa aayada quraana ku furay sheekh xasan waajidi ma xildhibaan baa loo doortay aryaa sheekh xasan waajidi waxau ka mid ahay culummadi shirayse go'aamadii ka soo baxay miyuu baarlamaanka horgeeyey warwarkayga dhex gelinine sheikhu xataa waa duceeyey mid kastama ha diidiyo inuu saaxalku naga baxo sheikh soomaaliyow do'ey do'ey do'ey do'ey yo war shiikhu wuxuuba yidhi ducadaydu mustajaabo waaye berigana baarlamaanka waxaan u soo aaday ducadayda iyo dardaarankayga in ilaahay ku toosiyo aayadaha qur-aankaana allah u aqbalo tawfiiqdana allah waafajiyo sababtoo ah ummaddii baarlamaankaadu hagaago dowladnimadeeda iyo sharafteeduba way hagaagaysaa war baarlamaanku shiikha ducadiisa amiin dhahadad weyno ma dheheen amiin allahayow waa ammaanadaade baan anna ku daraya aryaa aniguna baarlamaanka minaan kamid mid ahaa lahay beriga waxaan dhihi lahay aamiinta ah. duca raadiyo eh. allabariga mooye arrin kale ma hayne waranina baalawa soobanka dhow waliba arafaday eh. aamiin allahayow aamiin eh. ilaahowna sii warmadaya waxaad ka tagtay adduunyada nin nool wakhti uruga iyo waayaama farax waranna waxaan ku dari lahaa ayaabaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aan fa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaa badan kii aqiide heestoo arkaamtii islaamkiiyo aayadaha yaqaanana waxa uurka uga taal waa edeg adduunyadu addoonkii ku noolina allihii abuurtaa oontou cunaayiyo irsiqiisi qorayo la iloobi maayo ilaalooyin adagoo amarada ajiibaa loo soo adeejee eedsan lagama waayo afar maalin waayo eje lagu sugaayo layska aalli maayee ashahaadka eebbow afka noogu dabamari warwar ma haysiine kursigii taliya hay nabad sugidda mahad salaad alle gadhiey aga wargooyin ma kursi kalea loo doortay war kursiga mahad yaa laascaanood geeyey war kursiga mahadninka ninka u hawooday waa nin indha adag ama qorqorba qof kala siiyey hayehee asagu ma ka aqbalay he war warka iga dhex gasheene guddiga kumeelgaarka ahee doorashada waxay soo saareen habraac iyo wakhtiga la dooranaayo kursiga hoo boqol iyo toddobo ee uu ku fadhiiyey xildhibaanmaha salaad haddana ahaa agaasimaha nisa waxayna guddigu sheegeen inuu dambayn kowda bisha labaad doorashada kursiga la qabanaayo waana saddex beri xili kadib wargooyin war ma haysaane ah. soomaaliya maamulka hawadeeda toos bay ola wareegtay baa la yidhi weliba derajada ugu sarraysa bay qiimaynta ka gaadhay baa la yidhi gareedheena way qaadatay baa la yidhi sida dawladaha waaweyn awalna jiibay ku jiri jirtay baa la yidhi war dagaalkii faraha lagaga gubtay ee mudug ka socday ah. weli maqawdaa laysku hayaa war qawle isaguma sininoo qamacaa laysku gediyeye ah. godadkii ay qoteenaa lala yaabay aryaadhaha qabacdaasaan ku keenaye samigee cabdullana waxa uu yidhi nabadu marmarow eh. shabaqa meegen soo muuta eh. malayga badu marmarow eh. shabaqa meegen soo muuta war cabdulla wanna waxaan maqli jiray aw milaa qawminanka malaay ma soo moodi kara aw milaa qawminanka malaay ma soo moodi kara faryimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna falanqaynta wararka o ad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo Thank <laughs> you.